waayahay bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى rasuuli اllahi slى اllah عalayh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثiira إlى ywm اddiin addars اlxaadi والثalaaثuun darsiga koob iyo soddonaad alyowmu yowm اlmarxama alyowmu maalinkan maanta ahi yowmulmarxamati waa maalintii tudhaalaha iyo naxariista lamaa araada arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu damcay dukhuula makata magaalada maka inuu galo qaala licammihi lcabbaas adeerkii cabbaas baa waxaa rasuulku uu ku yidhi ixbis abaa sufyaana abuu sufyaan waxaad ku haysaa yood fadhiisiisaa cinda muruuri lkhayli halka ciidamada iyo gaadiidka muslimiintu ay soo marayaan liyaraa si uu u arko jaysha almuslimiina ciidanka muslimiinta waxa weeye yani cududooda iyo awooddooda famarat ilqabaa'ilu reerihii kala duwanaa baa la soo maray ama soo maray halkii iyo wadadii loogu talogalay biraayaati iyadoo mid waliba calankeedii ay wadato wa abuu sufyaana iyadoo abu sufyaanna yaraahaa uu arkayo wayas'alu lcabbaasa canha marba cabbaas buu weydiinayey oo uu lahaa kuwanina wa'yo falamaa marat markii ay soo martay qabiilatu lansaari ansaar iyo ciidamadoodii markii ay soo mareen halkii abuu sufyaan uu fadhiyey wa kaana xaamila raayatiha sacad bnu cubaada calankana waxaa siday sacad binu cubaade faltafata ilaa abi sufyaana sacad binu cubaada dabeeta wuxuu sii eegay abuu sufyaan oo waddada dhinaceeda fadhiya oo cabbaas la fadhiya wa qaala lahu waxaanuu ku yidhi isagoo u hanjabaya sacad abuu sufyaan alyowmu yowmulmalxamati maalinkan maanta ahi abuu sufyaanow waa maalintii dilka weeyi maanta birtaa la yska aslaya alyowmu maalinkan maanta abu sufyaanow tustaxallu lkacbakacba kacbada ayaa la xalaashanayaayo waa lagu dhex dagaalamaya makaa marka hadalkaasi saameyn buu ku yeeshay abu sufyaan fa qaala abu sufyaana abu sufyaan baa waxa uu yidhi xabbadaa yowmu dimaari xabbadaa alla jeclaan lahaaya inaan awood iyo cudud yeelan lahaa yowmu dimaari maalintan halaagga iyo dilka lagu hanjabayo talow ciidan aan isku difaaca miyaan yeesho xabada waa xaba iyo daa xabada waana kelmad loo isticmaalo lilmadxi yani shayga la jeclaysanayo waaya marka waxay ka dhigan tahay xabada yowmu dimaari ay layta lii quwa miyaan yeesha awood fa uxmiya qawmi aan ku ilaaliyo dadkayga taasuba yani ka dhiganta falamaa mara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu soo maray isla halkii abuu sufyaanna uu fadhiyey qaala lahu abu sufyaana abuu sufyaan baa rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam awa amarta oo nebi muxamedow ma waxaad saxaabadaada ku amartay biqatli qowmika tolkaa inay laayaan oo dagaalkaasi waa jiraa miya qaala rasuulku waxa uu kuhi laa may in cid la laayo ma ogoli fadakara lahu abuu sufyaan wuxuu rasuulka dabeeta u sheegay kalaama sacdin sacad binu cubaade hadalkiisii ahaa alyowmu yowmu lmalxamati alyowmu tustaxallu alkacba hadalkaasuu u sheegay faqaala calayhi salaau wasalaam markaasaa rasuulku waxa uu yidhi kadaba sacdun sacad binu cubaada wuu khaldamay kadaba yacni akhtaa bay ka dhigantay alyowmu maalinkan maanta ahi yowmulmarxamati waa maalintii naxariista iyo tudhaalaha weeye alyowmu maalinkan maanta ah ayaa tuksa alkacbatu kacbada la huwinaya oo daaheedii lagu xidhi doonaa alyowmu maalinkan maanta ah ayaa yucizu allaahu alla uu sharfi doonaa qurayshan quraysh uma dabeetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam akhada araayata calankii waxa uu ka qaaday min sacdin sacad binu cubaado waa laga qaaday hadalkaa khaldan e uya awgi wa acطaaha calankii waxaa rasuulku uu dhiibay ibnahu sacad binu cubaada inankiisii oo la odhan jiray qays binu sacad wa amara aljeysha ciidankana rasuulku wuxuu amar ku siiyey anlaa yuqaatila inaanu ciidanku la dagaalamin ilaa man qaatalahu ciddii la dagaalanta mooyaane ah, darsigani waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya cinwaanno uu uga dhigay mualifku calayhi raxmat ullah alyowmu yowmu lmarxama waa jawaabtaa rasuulku uu ka bixiyey hadalkaa sacad binu cubaada ayaa cinwaan looga dhigay cashar oo macnuhu yahay maalintan maanta ahi waa maalintii naxariista iyo tudhaalaha weeye waxay jawaab u tahay hadalka sacad binu cubaade ah maanta waa maalintii dagaalka iyo dilka ee birta la iska aslayay rasuulku calayhi afdal salaatu wa atamu tasliim maalintii uu doonayay inuu galo magaalada maka baa cabaas binu cabdilmualib oo abu sufyaanna uu la socday baa rasuulku wuxuu ku waxaad fadhiisiisaa abu sufyaan halka ciidamadu ay ka gelayaan magaalada si uu arka dee muslimiinta awooddooda iyo cududooda cabbaas dabeetana arrintii buu fuliyo marinkii iyo meelihii loogu talagalay ciidamadu inay maraan ayaa abuu sufyaan la fadhiisiiyey marka marba guutaa soo martay iyo ciidan guuto walba markau arka wuxu dhaha kuwanina waa iyo cabbaasow suu u sheegay wuxuuhi waa ree hebel tu dhaha maxay naga soo dooneen ciidankii markii uu ka yaabay baa dabeete wuxuu yidhi alla ilaahay cabbaasow inankii aadeerka u ahayd arrinkiisu ma sahlana dowladnimadiisii waa dhaqaaqday markaasaa wuxuu ku uhi inaha nubuwa dowladnimo kale maahee iyo boqortooyo midna ma ahe waa nebinimada weeye abu sufyaanow markaa abu sufyaan weli fii nafsihi shay wuu islaamay haddana waxbaa ka dhex guuxaya oo sidan kadiskii ay wax isu bedeleen buu qaadan la ilaa xaaladaha qaarkood uu isku hamiyey inuu rasuulka dilay calayhi isalaatu wasalaam Oh. oo wuxuu leey rasuulku ay hor socdaa waxaana siiy alla yaad kuu suurtogeliya aad qoortaba ka goysid anunbaa isdhi buu yidhi rasuulku wuxuu guhi maya kadah sidaa ha waxaan ogaaday bui inu ilaahay marka mar haddii wixii qalbigeyga ku jirayba markiiba uu ogaado loo sheegay ya marka wuxuu leeyay markii dambaan de si rasmiya ah, qalbigayga way ugu degtay arrintaas haddaba cabaas bin eh, abu sufyaan maadaama uu yahay hogaamiyihii quraysh iyo ninkii ugu tunka weynaa markaa odayaashooda si gaaruu rasuulku u danaynaya calayhi salaatu wasalaam dee in gaalnimadii iyo wixii uu ku jiray qalbigiisa laga saaro islaamnimadana la jeclaysiiyo ma aha in loogu faanayo cududoo la leeyaha halkaa ha ka daawado oo ciil iyo cadhaha baktiya macnuhu ma aha waxaa la tusayaa awoodda iyo qiimaha islaamnimadu ay leedahay waxaa dadka isu keenaya isku xidhi karaana inuu yahay keliya alislaam waaliimaan waayo dad kala wada reeraabay ahaayeen soo ma raggaa rasuulka la socday calayhi salaatu wasalaam ee ciidanka iyo saxaabadaa tobanka kun ahi way kala wada duwanaayeen haddana meel qura iyo shay qura u socdeen markii haddaba ay ansaari soo gaadhay yani ciidankii ansaarta ahaa oo uu hogaaminayo sacad binu cubaada baa markaa wana ciidankii ugu xoogga badnaa ee soo mara markaasaa dabeetana sacad binu cubaada uu abuu sufyaan hadalladan ku yidhi isagoo u hanjabaya oo ku leh alyawmu yowmu lmalxama maanta waa maalintii birta la iska aslay maanta ayaa kacbadana loo xalaalaynayaa inaanu ku dhex dagaalanno marka hadalladaasi niyadjab bay ku keeneen abuu sufyaan run baanu u qaatay in aan cid laga tegaynee ree maka la u qaatay marka markii rasuulku uu soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam ayaa dabeetana abu sufyaan uu rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo tolkaa in la laayo miyaad fartay ragga in gam laga dhigo rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam maya markaasaa hadalkan sacad uu ku yidhi abu sufyaan ayuu abu sufyaan rasuulka u sheegay alayhi salaatu wasalaam markaasaa rasuulku wuxuu uhi kadaba sacdu bimacnaa waa akhta'a bay ka dhigantay uu gafay oo uu khaldamay maanta waa maalintii naxariista iyo tudhaalaha waa maanta waa maalintii kacbada la huwinayay daaha oo dee kacbada sida haddaba daahu ugu xidhan yahi daahan madow xilligaana daah baa lagu xidhan jiray waxay leeyihin culimada qaarkood markuu rasuulku leeyahay alyawma alyawmu tuksa alkacba macnuhu maaha maanta lafteeda ee hadda wixii ka dambeeya weeye oo dee sanadkaa xajkii soo socday ile muslimiinta awooddii yeeshay oo magaaladii makina waxay noqotay daara islaami marka macnuhu wuxuu aha hadda wixii ka dambeeya gaalo kacbada daaha ku xidhi doonta ama mas-uuliyaddeeda qaadi doontaa ma jiraan wey manuhu waxaa kaloo rasuulku uu sii raaciyey alyowma yucizu allaahu qurayshan maantaaba ilaahay quraysh cizaynaya in la laaye iskaba dhaafe oo la duleeye maantaabay sharaftoodu usoo noqonaysa waayo dee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ka dhashay iyagiina dee inay islaamaan baa la rajaynaya oo aanay u kala harin taasina ay sharaf u noqoto rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad binu cubaada hadalkaa weli awgii hogaamintii ciidanka iyo calankiiba oo laga qaaday meel kalena lama inankiisu inankiisuba loo dhigay oo halkiisii galay waxaana halkaa laga qaadanaya in dee qofka madaxda ahi cidda uu u talinayo xaaladaha qaarkood haddii ay u caddaatay inuu khaldamay inuu xilkaa ka qaado haddii lagu daweysmayadii oo dadkii kale niyadoodu ku hagaagaysa ciddii lagu khaldamay lamaa araada rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku markii uu damcay dukhuula makata maka geliddeeda qaala licamihi alcabaasi adeerkii cabbaas baa waxa uu ku yidhi ixbis abaa sufyaana abuu sufyaan waxaad ku haysaa cinda muruuri lkhayri halka gaadiidka iyo ciidamada muslimiintu ay soo marayaan liyaraa si uu u arko jeyshalmuslimiina muslimiinta ciidankooda fa marat ilqabaa'ilu kadibna reerihii kala duwanaaba la soo ayaa soo maray biraayaat iyadoo calaamadoodii ay sitaan oo guuto waliba calankeedii ay wadato wa abuu sufyaana iyadoo abuu sufyaanna yaraahaa uu arkayo oo wa yas'alu lcabaasa cabbaasna uu weydiinayo canhaa qabiilo kastoo soo martaba waxau lahaa tanna waa tuma falamaa marat qabiilatu lansaari ansaari markii ay soo martay iyo ciidamadoodii iyo guutadoodii wa kaana xaamila raayatiha cidda calankeeda iyo hoggaaminta haysana waxay ahayd sacad bnu cubaade e oo dee isaga ahaa ninkii ciidanku hogaaminayey faltafata ilaa abi sufyaan sacad abu sufyaan buu sii eegay wa qaala lahu waxaanuu kuhi alyowmu maalinkan maanta ahi yowmu lmalxamati waa maalintii dilka iyo gumaadka weeye alyowmu maalinkan maanta tustaxallu waxaa la bannaysanayaa alkacbatu kacbadii waanu ku dhex dagaalamaynaa macnaa dee marka aslan kacbada lagu dhex dagaalamaya xaramka shareecadu ma ogola laakiin maanta waa naloo ogolyahay buu leey taasi ugu hanjabaya faqaala abu sufyaana abu sufyaan baa dabeeta waxau idhi isagoo hadalkaa ka tiiraanyaysan xabbadaa yowmu dimaari xabbadaa alla miyaan awood yeesho shallaytadayda eh yowmu dimaari maalintan gumaadka iyo halaagga lagu hanjabayo awood aan isku difaacno miyaanu yeelanno falamaa mara rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu soo maray halkii abu sufyaan uu fadhiyey weeyaan qaala lahu abu sufyaana abu sufyaan baa rasuulka ku yidhi awa amarta biqatli qowmik nabi muxamedow ma waxaad saxaabada iyo ciidankaba fartay tolkaa inay laayaan qaala wuxu uhi maya fadakara lahu kalaama sacdin abu sufyaan wuxuu rasuulka u sheegay calayhi salaatu wasalaam hadalkii sacad uu ku yidhi faqaala calayhi asalaatu wasalaam rasuulku dabeete waxau ihi kadaba sacdun allailaahi sacad waa khaldamay alyowmu maalinkan maanta ahi yowmu lmarxamati oo maalintii naxariista iyo tudhaalaha weey alyowmu maalinkan maanta ayaa tuksa kacba kacbada la huwinaya daaheedii alyowmu maalinkan maanta ah ayaa yucizu allahu qurayshan ilaahay quraysh uu cizaynaya oo uu sharfaya uma akhada raayata min sacdin kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam calankii sacd binu cubaada waa ka qaaday wa acطaaha ibnahu inankiisii baan ugu dhiibo lo odhan jiray qays binu sacd wa amara aljeysha ciidankiina wuxuu faray rasuulku an laa yuqaatila inaanu la dagaalamin ciidanku marka maka la galo ilaa man qaatalahu ciddii dagaal kala hortimaada mooyane as'ila maada qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam lilcabaasi xiina dukuuli maka markuu maka soo gelay rasuulku cabaas muxuu ku yidhi maada xadaa bacda dalika intaa kadib maxaa dhacay maada qaala abu sufyaana lirasuuli sala allahu alayh wasalam abu sufyaan muxuu rasuulka ku yidhi wbimaada ajaabahu rasuulku muxuu ugu jawaabay maada facala rasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku muxuu sameeyey bacda dalika dhacdadaa kadib addarsu haani waalaauun darsiga labiyo soddonaad alcafwu cinda almaqdira wuxuu ku saabsan yihi alcafwu saamaxaadda cinda almaqdirati marka aad awooddo aargoosi inaad iska saamaxdo ciddii aad cafidu waa alcafu waxaa looga jeedaa waa saamaxaadda iyo dhaafidda weeye almaqdirana waa awoodda marka macnuhu waxa weeye xilliga aada awoodi karto cadowgaagii inaad ka aargoosato inaad iskaba dhaaftaba waana waxyaabaha ugu wanaagsan weeye alcafwu cinda almaqdira lamaa dakhala rasuulu sala allahu alayh wasalama maka rasuulku maka markii uu galay cafaa wuxuu iska cafiyey can qurashiyiintii waa qurayshe waa iska cafiyey wanaadaa munaadiihi waxaana dhawaaqay ninkii rasuulku uu ku amray inuu dhawaaqo muxuu ku dhawaaqay ninkaasi man dakhala almasjida huwa aaminun qofka masaajidka xaramka gala aamin weeye waman dakhala daara abi sufyaana fahuwa aaminun qofka guriga abu sufyaan galaana aamin weeye waman aglaqa calayhi baabahu qofka albaabkiisa uu soo xidhana fahuwa aaminu aamin weeye la diri maayo wastanaa wuxuu ka soo reebay min daalika ammaankaa rasuulku uu bixiyey ashkhaasan dadyowbaa laga soo reebay kaanuu ahaa shadiidii aladaa cala almuslimiina kuwii muslimiinta ugu dhibaateynta badnaa ee dhibta iyo culayska ugu badan ku hayay ayaa laga soo reebayoo laga dhigay xaaladooda mid gaar ah inaan iyaga ammaan la siin oo la fa qutila bacduhum barhkoodu waa la laayey wa aslama alaakharuuna kuwii kalena waa soo islaameenoo facafaa canhum rasuulkuna waa iska cafiyey walamaa dakhala almasjida haddaba rasuulku markii masaajidka xaramka uu soo galay amara waxa uu amray bihadmi alasnaami in la burburiyo asnaamtii iyo sanamyadii allatii taasoo fi lkacbati wa xawlahaa kacbada dhexdeeda iyo hareeraheedaba yaalay wa kaanat waxaanay ahay asnaamtaasi alaaa miati wa sitiina sanama saddex boqol iyo lixdan sanam ayay ahaayeen uma dabeetana kabaruu waa ay takbiirteen mise kabaruu idiin qoraya kabara kabara hadduu qorayo iyadaa saxa uma kabara dabeete rasuulku waa takbiirtay wa sallaa fii maqaami ibraahiima maqaamu ibraahim ayuu ku tukaday laba ragcadood wa shariba min maai zamzama biyihii zamzamkana waxbuu ka cabay uma dabeetana jalasa fi lmasjidi masaajidka xaramka ayuu rasuulku dhex fadhiistay waannaasu iyadoo dadkiina xowlahu hareerihiisa ay joogaanoo yantadiruuna ay sugayaan maa huwa faacilun waxa uu ka yeeli doono bimushrikii qurayshin gaaladii quraysheed bal waxaa laga yeeli doonaa la sugaya iyo natiijadu waxay noqonayso aladiina kuwaasoo waa mushrikiinta quraysheede aaduuhu rasuulka dhibay oo wa akhrajuuhu min bilaadihi wadankiisana ka eryey oo wahamuu weliba ku hamiyey biqatlihi inay dilaan oo waqaataluuhu la dagaalamay nimanka intaasoo dhibaato oo isbarkan u geystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam bal waxa uu ka yeelayaa la sugaya fa qaala lahum calayhi salaatu wasalaam rasuulku dabeete waxa uu kuuhi yaa macshara qurayshin urur weynihii quraysheedow maa tadunnuuna maxaad u malaynaysaan annii faacilun bikum inaan idinka yeeli doono talow maanta waxaan idinka yeeli doonaa muxuu yahay maxaa u malaynaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen khayran khayrun baan kaa rajaynayna akhun kariimun wabnu akhin kariimin nin walaal wanaagsan baa tahay oo walaal wanaagsani uu dhalay ha ammaan bay kala duldhaceen qaala rasuulku waxa uu ku yihi idhabuu iska taga haddaba fa ulaqaa'u fasax baa tihiin cid wax loo raacaya ma jirte waa iska tegi karta rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu galay magaalada maka maalin jimcaa bay ahayd labaatankii bishii ramadaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maka uu galay maka markii uu galay wuxuu kusii maydhay gurigii beyti ummihani umuhani oo cali binu abi aalib ay walaala ahaayeen gurigeedu ku leexdo uu ku maydhay rasuulku alayhi salaatu wasalaam salaadii duxadoo sideed ragcadoodna halkaas ayuu ku tukaday kadib baa rasuulku uu masaajidka xaramka yimi masaajidka markii uu soo galay si toos ah ayuu kacbada ugu dawaafay oo xajarul aswadku halkii uu ku jiray buu meel ku beegan buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxa weeye soo istaagay deetana wuxuu bilaabay dawaafkii isagoo xajarul aswadkana salaamaya dawaafkii markii uu dhammaystay ayuu dabeetana sallaa khalfa maqaami ibraahim wاtakiduu min maqaami ibraahima musala waa ka ilaahay tilmaamay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markii magaalada maka uu soo galay quraysh in lala dagaalamo muu farin bal inaan lala dagaalamin buu sheegay uu amarku ku siiyay saxaabada waliba rasuulku hadal buu ku xoojiyey iyo ogeysiis la siinayo waa qurayshe inaanay wax dhibahi jirin ciddii iyadu iswaasho mooyaane dee dagaal kala hor timaada muslimiinta marka rasuulku wuxuu baaq u diray isagoo saxaabadii mid ka mida farayo inuu baaqaa iyo dhawaqaa gaadhsiiyo quraysh man dakhala almasjida fahuwa aaminu waman dakhala daara abi sufyaana fahuwa aaminu waman aglaqa calayhi baabahu fahuwa aamin saddex meeloodoo lagu badbaadayo ayaa arrintani xambaarsantay oo qofka gala ammaan iyo nabadgelyo la siinayo qofka masaajidka xaramka gala waa aamin buu rasuulku leh alayh salaatu wasalaamoo dee ammaan baa la siinaya guriga abu sufyaan qofka gala isna waa aamin oo nabadgelya taasi u tahay qofka gurigiisa uun albaabka uun soo xidhana isna waa aamin markaa dee nin waliba wuxuu ku badbaadi lahayo halkii ugu dhoweyd kii masaajid ku dhawaana masaajidkuu tegey ciddii guriga abu sufyaan awoodiisna waa tagtay ninkii gurigiisa joogay dee albaabkiisa soo xidhay si loo waxa weeye waana yani waxaa la dareensiinayaa inay muujiyaan inaanay dagaal diyaar u ahayne ay kala xeroodaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu haddaba ka soo reebay dadyowga qaarkood oo kuwii ugu dhibta badnaa ah oo iyaga amar lagu bixiye halka lagu arkaba in lagu laayo amaanna aan la siin xataa hadday kacbada galaan in laga dabagalo waxaa ka mid ahaa cikrimatu binu abi jahl oo raggii ugu dhibta badnaa ka mid ah raggaasi markaa labay noqdeenoo qaarna waa la laayey oo gacantaa lagu dhigo waa la dilay ragga qaarna way baxsadeenoo dabeetana gadaal ayay ka soo noqdeen towbad keeneen sidaasaanay ku soo islaameen rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu xaramka tegey iyo masaajidka kacbada gudaheedana asnaam baa taallay iyo sawiro dabadeeda iyo hareeraheedana asnaam baa yaallay saddex boqol iyo lixdan sanam macnaheed waxa reer waliba dee mid yar bay lahaay qoys waliba intii isu dhawey xabad yar bay wadaagay oo dee ay sanam ka dhigan inay caabudi jireen waayo oo nimankani waxay isku qasi jireen marna asnaamtay caabudayeen marna ilaahay subxaana wa tacaala ayay caabudaye muwaxidiin may ahayn dee tawxiid aluluhiya wa tawxiid alcibaada waa kuwan asnaamta barbar wada dee saddex boqol iyo lixdan sano maxay kala soo dooneen kacbada dhinac bay ka caabudayaan waxay u haystaan asnaamtani inay ilaahay u dhoweynayaan maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa marka laakiin ay naftu u run sheegto dantu u run sheegto ee ay nafta u yaabaan markay badaha marayaan ee mawjaduhu ku kacaan iyo markay cabsi dareemaanba ilaahay keligii bay beri jireen waa ka ku tilmaamay faidaa hashiyahum mawjun kaulali dacaw allaha mukhlisiina lahu diin ilaahay keligii bay caabudi jireen alla markay mawjadu kacdo baa waxay odhan jireen alla ilahe maanta ilahay in baa mar qaban maaye xagga ilaahay subxana wa taala inuu yaacno markay barwaaqaysan yihiin bay asnaamta caabudi jireen waa cagsiga mushrikiinta maanta kuwa qubuuriinta ee xabaalaha caabuda ama alla sakadiyo cid kale caabuda islaamnimo ha u nisbo sheegtaane qoladaasay cagsi ku yihiin isoo moogta bal waxaa la odhan karaa cagsi keliya maahee si walba way uga duwayn way uga fog yihin oo gaalkan qur-aanku uu ka warramay marka dhibaato culusi ay ku timaado ilaahay buu u gaar yeeli jiray cibaadada laakiin marka xaaladdu ay iska caadiga tahay ayuu ayay asnaamta caabudi jiray laakiin qubuuriyiintu maanta maxay sameeyeen waa yani xaalad walba fi fi alrakhaai wa fi shidda haddii la barwaaqaysan yihi iyo haddii la dhibaataysan yihi xabaashaasu budul fadhiya gaalkaa markay xaaladdu ku adkaatay ilaahay u irkanaya xusuusanaya xataa wuu ka fogi waxaa bay aaminsan yihin qaarkood xaaladda dhibaatadu kugu dhacdo ayaabay ugu sii mudan tahay inaad awliyada barido waad tidhahda maxay madad yaa cabdilqaadir jaylaani madad macnida ma soo gurma soo ma hadde waa caawin dee caawin waayo aaminsan dhulku taakataaka ugu jira dhulku he taakataaku ugu jiraayo meel walba wuu jooga gurma deg dego emergency ah markaba waa taaganya hadaad u dhawaaqo ayaa aaminsan yihin bal qaarkood baa aaminsan inay awliyadu ka dhega nugushahay ilaahay subxaana wa tacaala xaaladdu markay kugu adagtay ka hor laba nin baa muujada iyo badda ku yaro kacdayo niba wuxu alla alle ilaahay ow soo gaadh kii kale wuxu uhi cabdiqaadir owna soo gaadh oo i badbaadi kii ilaahay ow ii soo gurma yidhi horay baddu ka liqday mabay u joojinba markiiba uu ku dhex baqtay kii kale qun yarunbaaba la qabtay oo xataa biyo bay taabane halkaa xeebtunbaa lasoo dhigay isagoo caadigiisiiska ah. maxay sheegayaan sheekooyinka nocaas waxay tilmaamayaan in dadka laga fogeynayo rabbi subxaana wa tacaala oo loo dareensiinayo ama loo tusinayo ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yuujiibu lmuar qofka dhibaateysan inaan u ajiibeyn laakiin awliyadu he ay ajiibaysa dee soo maa awliyadu dee laa tanfac walaa tadur waxama qabto waxama qaban karto qofka wanaagsani isagaa dantiisa u wanaagsan awliyaduna qofka laba qodob laga helaa de waa weli ilaahi subxaana wa tacaala alaa ina awliyaa allahi لا khawfun عليهم ولا hum يحزنون الذين aamanuu الإيمان wataqwa waaba intaa intaa haddii qofka laga helo fa huwa waliyun awliyanimo kaleba uma baahnidba awliyanimada iyo karaamaduna mutalaazimaan maaha dee mar walba inay wada socdaan kullu waliyin inuu karaamo yeeshaa shardi maaha de shardi maaha bal waxaa laga yaabaa laba qofoo sii kala awliyeysan in kaa shuruuduhu kusii dhaboobeen anu karaamaba aan lagu arag mid kalena lagu arko markaa mutalaazimaan maaha shardi isma aha welinimada iyo iyo karaamadu kullu weliy inuu karaamo yeesho dee shardi maaha khasabna maaha marka way ku talax tegeen xadkoodiina way dhaafiyeen waana gaalnimo cadde weligii islaamnimo ha sheegto oo ha yidhahdo waan soo dhigana shahaadanaya ma xaggeed igu waddo waayo afcaasha uu samaynaya dee gaalnimo ah sidaa awgeed bay tahay inuu qofku ka taxadaro aqoonna u yeesho alcaqiidata asaxiixa iminka waxaa inugu soo baxay qaar ku baaqa awliyadu waxbay qabataayo kanay sameysaayo shubahaadna way wataan xawla hadihi alumuur marka qofku inuu caqiidada aada u fahmo waa muhimun jiddan dhinac walba hadday tahay waxa weeye wixii ku saabsan rububiyada ilaahi subxaana wa tacaala uluuhiyadiisa asmaadiisa iyo sifaatkiisa si gaara ah tawxiidka inuu qofku aada iyo aad oo xooga u saaro waa muhim haddaba nimankani saddexdaa boqol iyo lixdan lixdankaa sano iskamay oo dee meesha may ahayn xaabo u taalle way caabudi jireen oo inay caabudaan bay ugu talagaleen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in dhammaantood la burburiyo oo la jejabiyo waxaana la tusayay inaanay waxba tarayn waayo hadduu sanamku wax tarayo war horta isagaa isdifaaci lahaa soo ma ya nabiy llaahi ibraahim calayhi الsalaam markii asnaamtii uu burburiyey ee la weydiiyey muxuu lahaa fas'aluuhum in kaanuu yanطiquun dee weydiiye dee hadday hadlayaan bal facalahu kabiiruhum hada fas'aluuhum malaha ugu weyn baa ku sameeyo ku xanaaqoo jajabiye dee isaga weydiiya buui dee hadlayaan malaha kula soo jeedsaday manaa wuxuu tusayaa awood darada iyo asnaamtu inaanay waxba cid waloo alla sokadi la caabudana waa nooca qofkaa qabriga ku jira la caabudayo haddii uu awood leeyahay wax tar le isu ta yani awoodu wax ku tara u leeyahay isagaa iska bilaabi lahaa tii sabadaryala tu kale ku dare wuxuu odhan lahaa dee xaaskiisiibuu soo mari lahaa xoolihiisiibuu ka warhayn lahaa gurigiisi soo booqan lahaa dadkiisiibuu soo booqan lahaa godkan yare madowooda boodhkaabuu kasoo bixi lahaa soo ma nin aan intaa midnaba naftiisa u qaban karayn miyuu cid kale wax u tari karaa abadan ma qaban karo waaya uma jalasa fi lmasjidi rasuulku calayh isalaatu wasalaam markii tawaafkiina uu dhammaystay asnaamtii la burburiyey meesha laga saaray masaajidkuu fadhiistay rasuulku calayh isalaatu wasalaam wannaasu xawlah dadkiina hareerihiisay tuban yihiinoo waxay eegayaan oo la fiirinayaan oo ka dhur sugayaan tolow maxaa laga yeelayaa quraysh go-aanka maanta laga qaadanaya muxuu noqonaya waayo waxaa la eegayaa ama meeshan yaallo su-aashaa weyn la isu weydiinaya qurayshi waxay rasuulka u geysatay calayhi salaatu wasalaam waa la garanaya awoodda maanta rasuulku uu leeyahay calayhi salaatu wasalaamna waa la arkaya awooddarrada nimankii ku dhacdayna way muuqataa waa xaaladda ay kala baxaan qofka dulqaad kale iyo qofka ay ujeeddadiisu tahay aargoosiga rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ujeedkiisu muu aha inuu aargoosto ama naftiisa dhibaato loo geystay uu aarguto midna may ahayn maqsadkiisu waayo hadday taa tahay raggii dhibaatada ku hayay wuu garanayaa soo ma waa la soo qabqaban lahaa waa la layn lahaa gebigoodaba lakiin rasuulka taa maqsadkiisa iyo ujeeddadiisu may ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey marka isagoo le maxaa u malaynaysaan maanta in laidinka yeelayo qurayshi markaasay dabeetana ammaaneen waxay yidheen waa khayr baan horta kaa rajaynaynaayo waxaa tahay akhun kariimu wabnu akhin kariimi walaal wanaagsan iyo walaal wanaagsan inanu dhalay adeeru nahay baata marka xaaladdu waxay arkayaan inay dee waxay ka baqanayaan inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam go-aan adag qaato rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu kuhi idhabuu fa antum ulaqaa haddaba iska taga fasax baa tihin maanta nin wax loo raacayo oo laga aargoosanaya ma jiro hadalkanuu rasuulku u raaciyo waxa uu ku yidhi aquulu lakum kamaa qaala yuusufu liikhwatihi laa tahriiba calaykum alyowm waxaan idin odhanayaa uun hadalkii nebi yuusuf walaaladii uu ku yidhi oo ahayd maanta wax laydiin raacay iyo canaan iyo cunfi laydin haystaa ma jiro iska tageen sidaasaa markaa rasuulku alayhi isalaatu wasalaam uu ku cafiyey marka halkaa waxaynu ka arkaynaa cinwaanku inuu ku haboon yahay mawduuca alcafwu cinda almaqdira dhaafidda iyo saamaxaadda xilliga qofku uu awoodi karo inuu aargoosto lamaa dakhala rasuulu sala allahu alayh wasalam maka rasuulku maka markii uu soo galay cafaa cafaa can lquraysh can ilqurashiyiina waa iska cafiyey rasuulka quraysh wanaada munaadiihi waxaa dhawaaqay kii rasuulku uu amray inuu dhawaaqo oo ku dhawaaqay oo yidhi man dakhala almasjida fahuwa aaminu qofka xaramka masaajidka xaram gala waa aamin waman dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin guriga abu sufyaan qofka galaana waa aamin waman aqlaqa calayhi baabahu fahuwa aamin qofka albaabkiisa gurigiisa un albaabkiisa hoosta ka soo xidhana isna waa aamin wastuniya waxaa laga soo reebay min daalika dadka amaanka la siiyey ashkhaasan dadyaga qaarkood oo kaanu ahaa shadiid iladaa cala lmuslimiina kuwii ugu dhibaataynta badnaa muslimiinta faqutila bacduhum barhkood waa la laayay wa aslama alaakharuuna kuwii kalena waa soo islaameen facafaa canhum dabeete rasuulku waa iska cafiyey waxaa ka mid ahaa cikrimatu binu abi jahl oo wuxuu isku dayay xataa markii maka la soo gelayay khaalid bin walid iyo raggii la midka ahaa ee rasuulku uu amray inay magaalada xagga hoose ka soo galaan inuu dagaal kala hortago markii dabeetana laga adkaaday wuu baxsadayo xaggaa iyo wuxuu u baxsaday jidda magaalada la yidhaahdo isagoo doonaya inuu iskaga tagaba waddanka markii dabeetana uu doontii raacay baa doontiibaa waxaa ku yani dhacay ama ku dhuftay duufaano iyo mawjadihii badda markaasaa gaaladu waxay idhaahdeen war maanta ilahay un bayna badbaadinaye aan ilahay keligii barino markaasaa dabeetna wuxuu leeyahy allaha baddaa dusheeda markaan baryo iigu badbaadinaya waa ka bannaankana igu badbaadinaya haddaan badbaado dhibtaa iyo culayskaa iyo mawjadaha kacsan iyo duufaantaa ilaahay laga badbaadiyo waxaan dib ugu noqon doonaa moxamed diintiisaanaan qaadanaya dabeetana markii ilaahay ka badbaadiyey duufaanti dibbuu usoo noqday rasuulku u yimi alayhi salaatu wasalaam intaanu iman baa rasuulku saxaabada wuxuu ku waxaa idiin iman doonaa cikrimatu binu abi jahl isagoo muhaajir ah oo muslim ah e waxaad ka ilaalisaan falaa tasubuu abaahu aabbihii jahl ha caayina waxbaa ka sheegina waayo qof dhintay caydiisu ka nool la waxyeellay ku tahay ka dhintayna waxba yeeli mayso qof dhintay maanto dhan dad caydo muu koodhana iga duu iga jooji miyay raacaysa maya kii noolaaye ama ehelkiisa u ahaa qaraabadiisa iyo carruurtiisa unbay dhibaato ku tahay sida ogeed baa rasuulku wuxu uhi cikrima markuu idin yimaado waa cikrima bin abi jahl dee abijahl baa dhalay gaalkii weynaa aabbihii waxba ha ka sheegina iska daaya si qalbigiisa dee waxa wey loo ilaaliyo waaya riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan walow la daciifiyey yaman buu tegayo gabadhiisii baa ergo ugu timi rasuulka alayh isalaatu wasalaam oo rasuulka ka codsatay in waxa weeye la iska cafiyo markii rasuulku uu cafiyey arrintaa ay xagga rasuulka ka soo diyaarisay bay dabeetana u tagtay way soo kaxaysay marka iyadana rasuulka u keentay alayh isalaatu wasalaam walamaa dakala almasjida rasuulku masaajidka marka uu soo galay amara wuxuu amray bihadmi اlasnaam asnaamtii in la burburiyo allatii taasoo fi lkacbati wa xawlaha kacbada iyo hareeraheeda waxa ay ku sugnayd wa kaanat alaaa miati wa sitiina sanama saddex boqol iyo lixdan sanam ayay ahaayeen uma kabara rasuulku waa takbiirtay wa sallaa fii maqaami ibraahiima maqaamu ibraahim ba wuxuu rasuulku ku tukaday yani labadii ragcadood wa shariba min maai zamzama biyaha zamzamkana waxbuu ka cabay uma jalasa fi lmasjidi wannaasu xawlahu yantadiruuna ma huwa bifaacilun ma huwa faacilun bimushriki quraysh rasuulku masaajidkuu fadhiistay wannaasu iyadoo dadkiina xawlahu hareerihiisa ay tuban yihiin yantadiruuna iyagoo sugaya maa huwa faacilun talow muxuu ka yeeli doonaa iyagoo isweydiinaya bimushrikii qurayshin gaaladii quraysheed aladiina kuwaasoo aaduuhu dhibay oo wa akhrajuuhu ka saaray min bilaadihi wadankiisa oo ka eriyey oo wahamuu ku hamiyey biqatlihi inay dilaan oo waqaataluuhu weliba la dagaalamay faqaala lahum calayhi salaatu wasalaam rasuulku quraysh waxa uu kuhi yaa macshara quraysh ururweynihii quraysheedow ma tadunnuuna maxaad filanaysaan maxaad u malaynaysaan annii faacilun bikum inaan idinka yeeli doono qaaluu waxay idhaahdeen khayran khayr baanu filanaynaa akhun kariimun waxaad tahay walaal wanaagsan wabnu akhin kariim walaal wanaagsane inaanu dhalay oo aanu adeeru nahay baa tahay qaala wuxuu uhi idhabuu haddaba iska taga fa antum ulaqaa fasax baa tihiin as'ila maada facala rasuulu sala allahu aleyh wasalam biqurayshin bacda dukhuuli maka rasuulku quraysh muxuu ka yeelay markii maka uu soo galay hal istanaa ma soo reebay minhum qoladaa la cafiyey axaddan cid bimaada amara rasuulku muxuu amray dadka lamaa dakhala lmasjida masaajidka markuu soo galay maada facala rasuulku muxuu sameeyey bacda an shariba min zamzama markii biyaha zamzamka uu wax ka cabay tawaafkiiyo arrimahana uu dhameeyey muxuu sameeyey rasuulku maada qaala rasuulu sala allahu alayh wasalam liqurayshin rasuulku quraysh muxuu ku yidhi addarsu thaaliu wahalaaثuun darsiga saddex iyo soddonaad albayca waa baycadii iyo ballantii qurayshe rasuulka alayhi salaatu wasalaam ay la gashay rasuulku waa khudbadeeye yowma alfatxi maalintii maka la furtay khubatan khudbad ayuu jeediyey bayana fiiha uu ku caddeeyey dhexdeeda kaiira min alaxkaami alislaamiyati in badan oo ka mid a islaamka khudbad dheer buu rasuulku jeediyey calayhi isalaatu wasalaamo islaamka iyo axkaamtiisa uu ku faahfaahinayo uma ibtadaa annaasu dabeeta dadku waxay bilaabeen yubaayicuunahu rasuulka inay beecayo ballan la galaan wa ahamu man aslama fii dalika alyowm wa ahamu man aslama dadkii islaamay waxaa ugu muhiimsanaa fii dalika alyowmi maalintaa mucaawiyatu bnu abi sufyaana oo abu sufyaan u dhalay wa abuu quxaafa oo ah waalidu sidiiq abu bakr sidiiq radia allahu canhu aabihi ayaa isna maalintaas soo islaamay isagoo da-a oo indhabeelay ayaa rasuulka loo keenay calayhi salaatu wasalaam waa kii rasuulku lahaa maxaad u soo dhibteen anigaa u tegi lahaa oo ku booqan laha halka uu joogo si uu islaamay wa jaa'ahu rajulun waxaa rasuulka u yimi nin ninkaasoo yartacidu gariiraya khawfan cabsi awgeed nin u baqanayo oo kardhanaya ayaa rasuulka u yimi o islam lah waa lagu fa qaala lahu rasuulku ninkaa wuxuu ku yidhi hawin calayki war isteji bala ma jirtee isteji oo cabsida iska saar fa innii lastu bimalakin anigu dee ihi waxa weye malag innamaa ana ibnu imraati waxaan ahay nin ay gabadhi dhashay maanaa dee qof bani aadam ahay buu jeeda gabadhaasoo kaanat ahayd ta'kulu mid cunta alqadiida hilibka la qalaji wuxuu leeyihi isku midun baynoo dee hooyooyin baa ina dhala wada dhalaye waxbama kala nihinoo cabsidan faraha badanna inaad iga baqato maahee istajiyo inamaa ana bnu imra'ati gabadhi nin ay dhashay baan ahay gabadhaasoo kaanat ahayd ta'kulu mid cunta alqadiida qadiid waxaa la yidhaahdaa waa allaxmu lmujafaf waa hilibka la qalajiye wey inagu maxaa u naqaana ya waa muqmada ohan doonta <laughs> ya wuu noqon karaa soo ma ya muqmada ad ya ad sole sole ma se ma la qalajiya ma la qalajiya deetana wuu qalalaya a sax wey a macnaha waxaa looga jeeda dee hilibkan laga sameeyaba waa la qalajiyaa sooma sam hadda baashan cuntaan markay arooska iyadoo macsuuba geedina marka kale caadi waa la miisa waa sida gelaydoo kale way adagtay badde marka deetana suba subagii waxaan lagu baarayaabay dee qoydaa marka markaa intaan weli de aan muqbad aanay noqon waa qadiiddee soo maaha waayo marka wuxuu uga jeedaa un ha iga baqanin waxaanba kale wa bacda mubaayacati rijaali kadib markii rasuulka raggu ay la baycadii la galeen baayacahu nisaa dumarkiibaa haddana bayco la galay wa kunna waxaanay ahayn dumarkaasi yubaayicna kuwa rasuulka bayco kula galay iyo ballan calaa an laa yushrikna biاllahi shaya inaan ilahi subxana wa tacala wax shirka u samayn doonin walaa yasriqna waxba xadi doonin walaa yazinina zinaysan doonin walaa yaqtulna awlaadahunna caruurtoodana aanay leynayn walaa ya'tiina inaanay la imanayn dumarkaasi bibuhtaanin been abuurad yaftariinahu bayna aydiihinna ay kaga abuuranayaan lugahooda eh, gacmahooda hortooda wa arjulihinna iyo lugahooda hortooda yani bayn abuur waxaan lagu fasiray in lagu macneeyey yani inay zina isku tuhmaan walaa yacsiina arasuula waxaa kaloo ballantaa ka mid ahayo qodobada rasuulka inaanay kaga hor imanin fii macruufin wixii wanaag alla wixii khayre loo sheegayo inay qaataan uma amara rasuulu sala allahu alayh wasalam bilaala kadib rasuulku bilaal waxa uu amray an yuadina calaa dahri lkacbati kacbada dusheeda inuu ka addimo wa hada bad-u duhuuri اlislaami calaa dahri lbeyti اlmucadami wa haadaa adaankaasna wuxuu ahaa kacbada dusheeda laga addimay ee bilaal uu ka addimay bad-u duhuuri alislaam bilaabashada islaamkii oo ka muuqanaya calaa dahri albeyt اlmucadam gurigaa xurmada leh oo kacbada a ah dusheeda ayaa islaamkii ka muuqanaya uma dabeetana arsala calayhi الsalaatu wasalaam rasuulku waxa uu diray markii maka iyo furashadeedii laga faraxashay asaraayaa ciidamo ayuu rasuulku u diray lihadmi asnaami alqabaa'ili si ay usoo soo burburiyaan qabaa'ishii kala duwaneed ee maka hareeraheeda deganayd asnaamtii ay lahaayeen ay samaysteen fa hudimat waxaa la soo dumiyey alcuza sanamkii cuzo la odhan jiray wa suwaacu iyo suwaac wa manaatu iyo manaata ayaa la soo dumiyey wa kaana calayhi salaatu wasalaam rasuulkuna waxa uu ahaa yaqsuru salaata mid salaada gaabiya muddata iqaamatihi intii uu ku nagaa bimakata maka darsigani wuxuu ka warramayaa ma ku saabsan yahay baycada rasuulku alayhi salaatu wasalaam quraysh iyo dadkii soo islaamayayba uu la galay rasuulku waxa uu jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa markii maka la furtay axkaam badanna uu ku caddeeyey khudbada markii ugu dhammeeyeyba marka waxay bilaabeen dadkii inay bayca la galaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo dee quraysh iyo intii la socotay ah markaa raggii baa baycada bilaabay inay iyagu ka horeeyaan oo rasuulka ay gacan qaadaan qodobadaa ay baycada kula gelayaanna iyagoo waxa weeye dee qaadanaya maalintaa iyadaa marka baycada laga yimaado dad baa dee iyagu xilligaa soo islaamay oo ay ugu waxa weeye e, caansanaayeen ama ugu muuqaal dheer yihiin mucaawiyatu abi sufyaan iyo abu quxaafa oo a ah abu bakar aabihi markii ragga uu la bay baycada la galay rasuulku alayh isalaatu wasalaam dumarkiibaa haddana baycadii uu la galay dumarkana waxaa hogaaminaysa hinda bintu cutba oo isa soo qariso soo niqaabatay oo doonaysa rasuulku inaanu garanin baa haddana baycadii bay bilowday markaas rasuulku wuxuu ku uri miyaad ahayn t ha waa hindaa waxaana ahayd gabadh aada aftahanada rasuulku markuu ku yidhahdo waxaan baycay idinkula gelayaa inaad ilaahay subxaantaa keligii caabuddaan shirkigana iska ilaalisaan hadal bay ka hor keentaa maa hadal ay ku diidantahy waxay leedahay meeshaba intaasaan u joognaa ee ka soco waxaan u nimi waa intaas inaydaan waxba xadin waxay tii suurtagal maa inaan waxadnee ka soco inaydaan zinaysan waxay tii sheegin yani hadal walba waxay ka hor hadal kale ayay jawaab uga dhigaysa isla halkaa lafteedaa rasuulku ale su-aalay ku weydiisay su-aasha eh, abu sufyaan ay kaga cabanaysa ina abu sufyaana rajulun shaxiixun waa tila nin gacan adago anigii carruurta wax nagu filan nama siiyo rasuulku waa kii ku lahaa min maalihi maa yakfiiki wa waladak adiga iyo ilmahaaga waxa idinku filan ka qaado isagoon ku ogeynba bilmacruuf buu rasuulku u raaciyay alayh isalaatu sida macruufka ee la yaqaano dee wax idinku filan ka qaado adigoon ku talax tegin waana halka laga qaatay gabadhu ninkeeda maalkiisa waxway ka qaadan kartaa hadii wixii ay xaqa u lahayd oo biilku ugu mudan yahay uu ku fillaan waayo ku fillaan waxaan ka wadnaa da uu ku yareeyo maaha kabadbadiska iyo hagbadaha ma hadda mid hagbadda lagu galo maaha <laughs> waxaa loo jeedaa mid biilkii rasmiga ee gurigaba lagu kala wadaye hadduu ku yareeyo isagoona ogeyn meelaha an yar way ka qaadan karta bilmacruuf kuna dembaabi mayso laakiin mar walba waxaa muhima ninka iyo dabeecadiisa waa inay taqaana raggu iskuma jiraan midbaa hadii wax la qaaday isagoo ogin laga qaaday aan aadba dadka aan gabadhiisa waxba kasoo qaadayn de waxay ka qaadatay iyo ee guriguunda ay wax ugu qabanaysa midna waxaa laga yaabaa shan boqol oo shilin oo somalilan hadduu jeebkiisa ku ogaa uu ka waayo ilaa shantii boqol yaa qaatay ee halka ku jirta waxaan soo sinay in yaroo tayda yaa idiin fasaxay buu ka bilaabay gacan adayg qofa weeyaan sooma qof aada u gacan taasina taasina ma fiicna sax ma aha inaad sidaa noqotaa waayo waxaa dee gurigaaga un lagu qabanaya wax lagu gacan ma beelka iyo waxaana lagama hadlo marka nolosha soo gaadhiya wuxuu guriga ku noolaanayo hadal lama geliyo iyo xisaab iyo ninku maaha xisaabtanka hana ka tegin hana ku talax tegin a xisaabtanka lagamana tago lagumana taraxtaro lagama tago de waa inaad xisaabtantaa maxaa ku soo galay maxaa kaa baxay halkay wax kuu marayaan waa sax hana ku talaax tegin dee oo markaad taa soddon ku maransiiye toban maxaad soo kala siiseen maanta <laughs> buug iyo qalin iyo cuculator iyana waa hawl kale waa suququl kale wey taasina sax maaha marka waa inuu qofku labadaa udhexeeyaa dee soo ma un labadaa udhexeeya sidaana looma sii faaqido lama sii dee tafaasiil alumuur lama sii dhexgala dee tafaariikhda si guudna waa looga warhayaa dee marka labadaasay tay in la isku wado ya weliba si gaara ah dumarka wadaadada wayadayaan iska ilaaliya wadaadku marka horeba waa waxay aaminsan yihin inuu ka gacan adeegii ragga kale soo ma hadde ka dhacday wax kalena ma aha wadaadku iska dhowrsoon yahay hadday boqol dollar soo galan taas isku filiysay iska farfarsanaysanayaan uu iska maryacad yahay oo maryihiisa isaga kaawedaysanoo ma garatay waidaa tasibka khasaasatun fatajamal soo ma taasuu ku jiraa hadduu xataa dhiban yahay u iska qarsanya wiiis cidna ma shaxaado maxay u haysaan deetana dadka lacagtiiba inuu hayo isagu soo ma waxay koohanayaan lacagtiiba wadaaddaa haysteema adoo macalinka hela miskiinka labada gelinba iska dee garabararatada iska addee bay ku leeyin lacag buu haysta marka ehm, qodobna waa muhim inaad isbaraxdaa way fiicanta khayrkana dadka aad uga horeyso egtuhunka isku adigu haddaad isku yaro cadaysa waxba qaarkood waa lagula daba soconsay waa lagula daba soconaya lagaa diin tusaale waxay ku odhanayaan qof ka kacayo wuxuu soo caawiya isna midh u diri maayo <laughs> dadku muxuu ku leeyay miskiinkan soo caawiya kacay isaguna waxbaba u diri maayo daawanaya soo caawiya unbu leeyay inuu iska bilaabo eg dad laakiin taa hala soo caawiyad uga horeyso dadka dadku maxay arkayaan de marka tuhumku waa laska ken tuhunsan yahay laakiin tuhumka adugu ha isku caddayn haddaad adkayso iyadoo marka horeba lagu tuhunsanaa taa xisaabtan yaro adkaynaya dee maxaad saad wax u waa waxoodii unbaa la odhanaya waa wadaado wixiis soo jeedin khaطba الrasuulu salى اllahu عalayh waslama ywma اlfatx rasuulku waxa uu khudbadeeyey maalintii fatxu maka khubatan khudbad ayuu akhriyey bayana fiiha uu ku caddeeyey kaiira min alaxkaam اlislaamiya in badan oo ka mid axkaamta islaamka uma ibtada'a annaasu kadibna dadkii waxay bilaabeen yubaayicuunahu rasuulka bayca inay la galaan wa ahamu man aslama fi dalika alyowm dadkii maalintaas soo islaamay waxaa ugu muhiimsanaa mucaawiyatu bnu abi sufyaana wa abu quxaafa waalidu sidiiq wa abu bakr abihi wa jaa'ahu rajulu nin baa rasuulka u yimi ninkaasoo yartacidu gariiraya khawfan cabsi daraaddeed fa qaala lahu rasuulku wuxuu ku uhi hawin calayk waar isdeji fa innii anigu lastu bimalakin ma ihi malag innamaa ana bnu imra'atin waxaan ahay uun nin ay gabadhi dhashay gabadhaasoo kaanat ahay ta'kulu mid cunta alqadiida hilibkaa la qalaji macnaha ba ay dhashuun wa bacda mubaayacati rijaali raggu markii ay baycadii la galeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama baycada uu la galay baayacahu nisa waxaa kaloo iyaguna baycadii la galay dumarkii oo waa kuwii rasuulka kulahaa miyaanu ku gacan qaadnaa sida ragga oo kale mise baycadu baanu kula gallaa rasuulku wuxuu kuuhi maya dumarkaba gacan qaadee afka uunka sheega wa kunna yubaayicna calaa an laa yushrikna billahi shay-a waxaanay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baycayo ballan walaa yasriqna inaanay waxba xadin walaa yaznina aanay zinaysanin walaa yaqtulna awlaadahun carruurtoodana aanay laynin walaa yaatiina inaanay la imanin bibuhtaanin been abuurad yaftariinahu ay ka abuuranayaan bayna aydiihinna gacmahooda hortooda wa arjulihina iyo lugahooda hortooda walaa yacsiina iyo inaanay ku caasiyin kaga hor imanin o ku diidin alrasuula sala allahu aleyh wasalam fii macruufin khayr iyo wanaag uma amara rasuulu sala allahu alay wasalam bilaalan kadib baa rasuulku waxau amray bilaal an yu inuu ka aadimo calىa dahri اlkacbati kacbada dusheeda wa hada badu u duhuuri taasna taasina waa bilaabashadii islaamku inuu ka dul muuqdo calaa dahri albeyt اlmucadam gurigaa xurmada leh oo kacbada ah inuu ka muuqdo dushiisa uma arsala calayhi الsalaaةu wasalaam kadibna rasuulku waxa uu diray asraaya ciidamo lihadmi asnaami اlqabaa'ili si ay usoo soo burburiyaan asnaamtii reeruhu ay lahaayeen fahudimat waxaa la soo burburiyey alcuzza alcuzza waa sanam qurayshe ay lahayd oo yaallay meesha loo yaqaano nakhla kaa markaa waa la soo burburiyey waxaa kaloo asnaamtaa ka mid ahaa suwaac waa sanam ay lahaayeen hudayl nimankii la odhan jiray meel aan maka ka fogeyn buu yaallay iyo manaata oo iyaguna nimanka reer khusaaca la odhan jiray iyo qolyo kale ay wada lahaayeen ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray in la dumiyo markaa suwaac iyo alcuz yaquuha iyo Ehm, waana kuwa dee suuratu nuux ilaahay kaga warramay qowmu nuux waqaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa siwaacan walaa yaquuha wayacuuqa wanasra wa kaana calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uu ahaa yaqsuru salaata mid salaada gaabiya muddata iqaamatihi bimaka intii makahe uu ku nagaa intii uu maka uu ku nagaa oo dhan salaadaha waa gaabanaya afar afarta ah waayo waana dee masalada culimadu ay isweydiiyaanee ah qofku muddo intee leeg buu salaada gaabinaya markuu safarka u baxo culamada qaarkood waxay leeyihin saddex maalmood ugu badnaan qaarna dhowr iyo toban maalmood bay gaadhsiiyeen ugu badnaan qaarna waxay ku xidheen qofka iyo maqsadkiisu waxa uu yahay dee xilliga uu ku nagaanayo xilliga uu soo noqonayo haddii ay tahay muddada uu ku nagaanayaa mid saddex maalmood ka yar bay idhaahdeen ah ama ka yar ha iska gaabiya salaadaha hadday ka badan tahayna si caadi ah ha tukado ha u tukado muqiim buu dee iska noqonayaa ha dhammaystiro waa qofkay u xilliga uu inta uu nagaanayo xilliga uu noqonayo waxaa dhici karta qof aanay u caddayn oo rasuulka oo kale calayhi salaatu wasalaam de intaa uu joogay magaalada maka shaqooyin iyo hawluu waday maalinta uu noqonayaa toos ugumay caddayn maadaama shaqooyin badan u yaalleen sidaa awgeed ba waxay leeyihin culimmadu iyagoo ficilkaa rasuulka ka dhibiil qaadanaya calayhi salaatu wasalaam qofka intuu safar u baxay aan garanayn xilliga uu noqonayo hawlo ka xidhan ama ka xaniban awgeed iyo hawlo u hayo ilaa inta uu hawshaasi wado uu gaabin karaa bili xataa hadday qaadanaysa bilo uu gaabin karaa waayo isaga uma caddo uma cayina muddada iyo xilliga uu noqonayo waxaa laga yana sinadii berri noqo oo ku dhammaan weydo saa dambe noqo kuu dhammaan weydo maalin kale noqo kuu dhammaan weydo bil kadib noqo ku dhammaan weydo hawsha marka maadaama qofku aanu war u haynin xilliga wax u dhammaanayaan waxay leeyihin culimmadu gaabintii kaa waa loo ogolya maadaama aanu gelinayn xilliga uu noqonayo uu laabanayo as'ila maada khaطba rasuulu salى اllahu alيyه waslm ywma alfatxi maalintii maka la furtay rasuulku muxuu ku khudbadeeyey maada facala الnaasu bacda dalik intaa kadib dadku maxay sameeyeen man jaa'ahu fi dalika alwaqti isla xilligaa rasuulka yaa u yimi man baayacahu yaa rasuulka la baycada la galay bacda rijaali raggu markii ay baycada la galeen kadib bimaada amara rasuulu sala allahu alay waslam bilaalan rasuulku bilaal muxuu faray maada facala bacda dalika intaa kadib rasuulku muxuu sameeyey kayfa kaana yusallii qaabkee ayuu rasuulku u tukan jiray muddata iqaamatihi bimakata intii maka waxa weeye uu ku nagaa marka bilaal dee rasuulku wuxuu ugu doorbiday inco dheer buu ahaa marka horeba adaanka dee isagaa loo doorbiday sooma markii adaanka ay ku riyoodeen saxaabada qaarkood ciddii bila loo xil saaray dee bilaal bay noqotay isagaana ugu cod dheeraa uguna cod wanaagsanaa xadiid baana soo arooray odhanaya adaanka waxaa iskale xabashida aladaanu lilxabasha xadiid macnihiisu yahay hogaamintana waxaa iskale quraysh haddii la isku qabto nin qurashiga iyo nin kale maamulka isku qabtaan qurashigaa mudnaanta la siinaya adaanka mid xabashi mid kale haddii isku bilina la wareegaan ba masaajidin ay qabsadaan hadday isku qabsadaan waxaa la horeysiinayaa ka xabashigaa waa mudan xabashida de inu inaan xabasheen ya alxabasha marka la leeyihi asalka kelmaddan ka hadlaya maaha sida kale de war kale maaha maxayna inagu xagoon raacna carabaan baryo dhaweydna waynu ka baxbaxayna moj wax marna waynu gallaa marna waynu ka baxnaa garamayne way isku yaraayeen ma laha weli meel may sal meel ay saldhigatay ma jirto khilaafkana waxaa keenayay labadii qoloba waynu ka duwannahy carabtiina waxna waynu ku waafaqsana waxna waynu kaga duwanahay qolyihii kale xabashidii iyo dadkii kalena afrikaankaba dhawa waxna waynu ka waafaqsana waxna waynu kaga duwannahy taasaa keenaysa markaa inaynu isku khilaafno horta yaynu nahy marka hore almuhim addoommo ilaahay baan nahay dee intaasaa nagu filana soo ma dadka qaar baa isku hawla soomaalidu algii ka soo jeeda bugaag bay ka qoraan way isku khilaafaan qolob qolaba waxbay sheegataa deetana qolata halkaasaanu galaa iyo qolo xaggan waa lasla xoogaa mashquul baa ka jira halkan marka wax la ysku mashquuliyaba ma hadda ilahay wuxuu ku weydiinaya cageed ka soo jeeda maya laguma weydiinayo camalkaagaa lagu weydiinayo iyo waxaad qabatay iyo intu ahaa iyo khaladaadkaagu intu ahaa laakiin ciddaad ahayd cidi ku weydiin idan wax la ysku mashquuliyaba ma aha laakiin jinsiga soomaalida mar walba dee marka la eego afrikaankiina ka yaro duwan waynu ka yaro qorqorannahay waynu ka yara xoogaa carabtiina waynu ka madmadownahay soo ma ka duwanna xoogaa waxbaa markaa isyara tacaarud baa jira halka meel laynagu tiiriyaba waay marka xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa un adaanka waxaa u xaqle alxabasha imaarada iyo hogaamintana waxaa u xaqle quraysh waa marka dee ay tahay baa laga hadlayaa ummaddii meel ku midaysan tahay oo dee quraysh joogto oo cid hogaamin kartaa joogto ayaa laga wada xilligan xaaligaa dee imika waa la ummadii islaamka lafteeda qaybsan sooma oo gobollo iyo wadamo kala duwan u qaybsantay marka maanta waa laga yaabaa tadbiiqa xadiidku inuu yaro adkaadee laakin xadiid ahaan wuu ansaxay xadiidkaas rasuulkana alayh isalaatu wasalaam waa ka sugnaaday waxaa kaloo baraarujinaya fatxu maka iyo ghazawaadka galaba waxaa jira barnaamijyo filimo laga diyaariyey soo ma oo la sii daayay dee rabadaanta filimadaasi axkaamna laguma salayn karo in wax laga qaatay in la daawadana sax maaha waayo waa laga yaabaa ciddii samaysay inay isleeyihiin dadka yacni wixii bal u yaro sawira hadda si ay u fahmaan dee duulaamadii iyo dagaaladii iyo sawir guud ha laga siiyo laakiin waxyaabaha ku lumaya ayaa ka badan ee lagu waayo bal waxaad yaro sawirataa qaswatu uxud marka laga hadlayo caruurta waa kula alla waa kaa xamsi soo ma ka halkaa mm, halkan iska soo taagay bay xamse u yaqaana adigaba su-aal baan ku weydiinaya hadaad filimadaa daawat marka xamse lasoo halqaad ma cad sawirataa xabadii halkaa ku jirtay baad arkaysa halkan waxa yar cad ku lahayd soo ma kaasaa maskaxdaada kuso dhacaya marka macnaha tasawur khaldan baa ku gelayaba marka waxay samaynayaan markay rasuulka ka warramaya alayh isalaatu wasalaam neef geelo iska socdo un waay ku ah, odhan isaga kamaradu may qabani carruurta waxaasa loogu sheekay soo mo marku rasuulku muxuu muuqan isaga kamaradii baan qabanayne sheeko gaaban marka waxyaabaha inta qofka loogu gudbinayo waxaa ka mudan in aqoon ahaan loogu gudbiyo dhigasho iyo barasho loogu gudbiyo oo lagu tarbiyayo taa laakiin daawashadaasoo keliya in lagu qofkii wax lagu fahamsiiyaa de haddiiba la odhan lahaa xilligaa kamaradaha jiray waxunbaba la odhan lahaa laakiin dad kan la sameeyey kanaa caliya kanaa abubakara kanaa cumara kanaa caynkana kana qofka laftiisii wuxuu ka aaminsan yahay baa xataa waxa weye saxaabadii iyo yani wuxuu ka sawiranaya ujeeda ayaa isbedelayay marka waxaa fiican inaan carruurta haddii wax la barayo filimada noocaasa wax lagu barin ee si caadiya ah loogu tarbiyeeyo waayo waxaa la soo helayaa maanta kutub aada u koob kooban ereyadoodu yihiin oo ilmaha wax lagu fahamsiin karo kitaab bay iska daaya waad uga sheekayn kartaa dee berigii hore intana waxaan soo bixin miyiga maxaa la samayn jiray carruurta waa loo jiray sooma diin iyo dacwa loga sheekan jiray dee diin iyo dacwo ugu bedel xagan kara siirada un may fahamte haddaad intaa uga sheekaysa ma ilaabayo taa halkaasuu rasuulku ku dhashay calayhi isalaatu wasalaam magaciisa oo saddexan xilligaasuu dhashay maalinba in yar taasaa ka qiimo badan tarbiy ahaanna tarbiyad ahaanna ka wanaagsan inuu caawa waxaa soo dhacaysa sidii ciyaaraha qaswatu uxud baa soo dhacaysa habeen dambena waxaa ku xigta axzaab tanaa ka mudan waayo wixii filan ahaan wuxuu isaga daawanaya iyo dee nashrat lakhbaar war un buu ahaan buu daawanaya wallahu aclam bilahi towfiiq